الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku dhex saxaabiga ku xiga waa khabaab bin alard khabaab bin ard waa saxaabi kale oo asagana qiso muhuuro lahu cajiib leh raxima allah ilaahay ha u naxariisto khabaaban faqad aslama wuu islaamay raaqiban asagoo raaqib oo islaamka jecel wa haajara wuu hijrooday daayacan asagoo damac iyo daayaqa buu ateecsan islaamka iyo diintaba wa casha wuu noolaaday mujaahidan asagoo dagaalyahan ah cali bna abi aalib baa sidaa yidhi madad way soo dhaqaaqday ummu anmaar anu anmaar islaamta la yidhaahdo alkhusaaciya ee reer khusaaci ah ilaa suuqi nakhaasiin suuqa addoommada lagu gado ayay soo aaday suuq baa jiri jiray ciyaalka iyo dadka addoommada la keeni jiray ee lagu iibin jiray oo fii makata maka ku yaala faqad kaanat waxay ahayd um anmaar turiidu mid doonaysa an tabtaaca inay u iibsato linafsiha nafsadeeda ghulaaman wiil wiilkaasoo tantaficu ay intifaacsato bikhidmatihi shaqadiisa wiil u shaqeeyo intifaacsatay rabtay inay gadato oo watastamiru ay fimaaraysato macnahay faa'iido fiican ka hesho camalayadii shaqada gacanta uu ka qabto watafiqad waxay guda gasho nu'umaanmaane tatafarasu inay ku taagto fii indhaheeda fii wujuuhi alcadiidi addoommadii wejiyaalkooda almacruudiina loo soo bandhigay lilbaaci beeca fawaqaca waxaa ku dhacay ikhtiyaaruhaa doorashadeeda isla markiiba calaa sabiyin canug yar lam yabluq alxulum aan weli qaangaarin ra'ad waxay aragtay fii sixati jasadihi caafimaadka jasadkiisa ka muuqda wa makhaayili iyo calaamaadka annajaabati fariidnimada ah albaadiya ee ka soo muuqata calaa wejhi wejigiisa maa waxbay ka aragtay agraaha sabab u noqday oo ku kiciyey bishii ra'ii inay gadato fadafacad way dhiibtay amanahu lacagtiisii wainطalaqad bihi wayna la soo tagtay way soo gaxaysatay wa fii maa wakhtihumaa labadooda oo mu'anmaar iyo kii yaraa fii bacdi طariiq waddada qayb ka mida ay marayaan iltafatad way milicsatay ummu anmaar ila sabiili sabigii yaraabay eegtay wa qaalad waxay tidhi masmuka yaa ulaam maa ismuka yaa ghulaam yarow magacaa qaala wuxuu yidhi khabaab khabaab baa laydhahaa faqaalad waxay tihi wama ismu abiig aabbaha magacii qaala wuxuu yidhi alarad arad baa la yidhaahdaa faqaalad waxay tihi wa min ayna ant yaa tahay abi qaala wuxuu yidhi min najd reer najd baan tahay najd dhulkaas ayaan ahay faqaalad waxay tihi idan anta carabiyun waayo adigu carab baa tahay marka hadiinadii aad ka soo jeeda carab baa tahay qaala nacam wa min bani tamiin baan ka ahay buu yidhi qaalad waxay tihi wama aladii awsalaka maxaa ku soo gaarsiiyey oo ku keenay ilaa aydi almakhaasiin nimankan addoommada ka ganacsada gacmahooda fii makkata maka qaala wuxuu dhahay agaarat calaa xayina xaafadii aan deganin xayina ayaa waxaa soo weeraray qabiilatan qabiilad oo min qabaa'ili alcarabi carab qabiilooyinkooda ka mid ah fastaaqat اlancaam nimcuulaydii bay soo kaxaysteen xoolihii wa sabbat innisaa raggi dumarkiina way soo qafaasheen wa aqadad waxay kaloo soo qaateen addaraariya carruurtii wa kuntu waxaan ka mid ahaa fii man ukhida min alghilmaan cilmihii lasoo qaatay uma kabacdi maa zaalad kama aysan zuulin tatadaawalunii inay isku kay dhiidhiibayso alaydii gacmaha xataa jii'a bii ilaa aan imiday ikeentay ilaa makata maka wasirtu waxaan ahaaday fii yadigii gacantaada haddana gacantaada ku jiraa buu yidhi daacad way u dhiibtay de umaanmaar hulaamahaa addoonkeedii ilaa qaynin tumaal bay u dhiibtay oo min quyuuni makata maka tumaaladooda ka mid ah waa dadka birta garaacee birta sameeya nin ka mida bay u dhiibtay liyucallimahu suu u baro sanaacata suyuufi sida seefaha loo sameeyo famaa asraca maxaa ka degdeg badnaa an xadaqa inuu xariif ku noqday algulaamu canugii yaraa asancata sancadii iyo samayntii watamakkana wuxuu makiniyey minhaa sancadii xaggeeda yuu gacanta ku dhigay axsana tamakunin gacan ku dhigitan u fiican aad buu u bartay walama markay adkaatay xoogaysatay saacidu khabaab khabaab saacidkiisii waa gacantiisii wasalluqa ay adkaatay cawduhu awooddiisii waa isku macno ista'jalad lahu waxay u ijaartay ummu anmaarin dukaanan dukaan bay u karaysay waay markuu wax bartay way ka soo gaxaysay dukaan bay u ijaartay washtarad waxay usoo iibisay lahu asaga cuddatan qalabkii bay u iibisay buufinkii la buufinayay iyo kii dadka la gushinaya buruskii iyo waxbay usoo gaday gaday wajacalad waxay guda gashay tastadmiru inay timaaraysato ay faa'iido fiican ka hesho mahaaratahu fii sunci suyuufi maharadiisii iyo dukaankiisii oo ay furtay oo samaynta ama mahraddii shaqadiisii ahayd samaynta seefaha inay timaari lacag fiican ka hesho lam yamdi kama soo wareegin hayru qaliilin wax badan ah, calaa khabaab khabaab korkiisa xataa shuhira ilaa caan uu ka noqday fii maka maka wa jacala annaasu dadku waxay guda galeen yuqbiluuna inay soo qaabilahayaana imaanayaan dukaankiisa calaa shiraa'i suyuufihi seefiisay u gataan limaa kaana wuxuu ahaa darteed yataxallaa bihi mid ku sifoobay oo min alamaanati amaano iyo wasidqi run ah iyo wa itqaani suncati saneecada itqaankeedii sugitaankeedii ah wax isla markii jabay dadka uma samaynaayo soomaali baa dhahda kullu sanac kadaab asagu saa ma ahayn amaano iyo sidqi iyo run iyo itqaan inuu sugahayo seefaha samayntooda sancada taasaa gelisay dadkoo dhan inay wax ka iibsadaan waqad kaana khabaab wuxuu ahaa cala alraqmi aydoo taa ay jirta min fataatihi dhallinyaronimadiisii yataxallaa mid ku sifaysan bicaqli kalamati alkalamalati dadka kaamilkaa caqligooda dadka caqligooda kaamil asuu canug yarabuu lahaa iyo wa xikmat shuyuukh nimanka shuyuukhdae odayaashaa xikmadooduu lahaa wa kaana wuxuu ahaa idaa maa faraqa marka uu dhammeeyo min camalihi shaqadiisa oo wakhallaa uu khaali u noqdo ilaa nafsihi nafsadiisa kafiiran wax badan maa yufakiru mid ku fikiraa fii haada almujtamaci mujtamacan aljaahiliyu jaahilka ah alladii kaasoo qariqa ay ku maashoodsan fi lfasaadi fasaadka min akhmasi qadamayhi labadiisa lugood hoostooda akhmasku waan soo tilmaanay waa meesha godan ee rasmadaartada lagu dhaho labadooda lugood ama gomdood hoostooda ilaa qimati ra'sihi ilaa madaxa meesha u koraysa mujtamacan fasaadka ku jira ayuu la yaabanaa wayahuuluhu waxaa cabsi gelinayay oo aad uga baqahayay maa raana wixii ku dhegay calaa xayaati alcarabi carab nolosheeda oo min jahaalatin jahlaa'i jaahilnimada jaahilnimada la dul saaray ah iyo dalaalatin baadida camyaa arag la'aanta ah kaana kaasoo huwa asaga nafsi uu ku sugan yahay oo uu ka mid yahay nafsadiisa axada daxaayaahaa dadka ay asiibtay mid ka mid ah jahliga dadka asi ay asiibtay mid ka mida uu ka mid yahay wa kaana wuxuua yaquulu mid yidhaahda laa budda waxaa lagama maarmaan ah lihaada alleyl habeenkan ee kan ah inuu ka dambeeyo min aakhar mid kale wax kala imaan doona oo bedelkeeda ah wa kaana wuxuu yatamanaa mid tamaniya oo jeclaysta an tamtadda inay u fogaato bihi asaga alxayaatu nolosha inuu ilaahay cimri dheer siiyo liyaraa suu u arko bicaynayhi indhihiisa masraca adulaami mugdigan iyo jahligan legdanka la legdi doono iyo wa mawlida nuuri nuurka dhalasha dhala dhalanaaya suu indhihiisa ugu arkuu aad u jeclaa lam yaqul ma dheeraanin intidaaru khabaab khabaab sugitaankiisa kaiiran wax badan faqad taraamaa waxaa soo gaaray ilayhi xaggiisa anna khaydan dun duntu iska isticaaro oo min nuurin iftiin ah qad taallaqa inuu ka soo baxuu ka soo bidhaamay min femi fataa wiil dhallinyaraa afkiisa oo min fidyaani bani haashim reer bani haashim dhallinyaradooda ka mid ah yudcaa loogu yeero moxamed ibni cabdillaah afkiisaa nuur ka soo baxay buu maqlay famadaa ilayhi wuu soo aaday wa samica minhu wuu ka dhgaystay wuu ka dhagaystay wixii uu sheegaayey mar allaala markuu soo aaday uu dhagaystay fabaharuhu wuxuu aad yaad ula yaabuu la dhacay lu'ahu iftiinkiisa ama luulkiisa dheh iyo wahamarahu waxaa buuxiyo daboolay sinaahu iftiinkiisa iftiinkii moxamed afkiisa ka soo baxaayey isla markii fabasata wuu fidhiyey yaddahu gacantiisa ilayhi nebiga xaggiisa washahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin muxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay fakaana khabaab wuxuu ahaa saadisa sittatin lix kii lexeeyey aslamuu islaamay calaa dahri اlardi adduunka dusheeda xataa qiila ilaa la yidhi madaa waxaa soo maray calaa khadaabin khabaab dushiisa waktun wakti waho uu ahaa asaga sudus lislaami islaamka lix marka loo dhigo qayb ka mid ah lam yaktum muusan qarinin khabaab islaamahu islaamnimadiisii can axadin qofna kama qarinin qofuu ka qariyey ma jirin famaa labisa muusan baahin an balaqa inuu gaaray khabarahu khabarkiisii umuanmaa waa islaamtu u shaqaynahayey faistashaadat way hurtay adaban wadiidan xanaaq caray la hortay wa saxibad waxay soo kaxaysatay soo wadatay akhaaha walaalkeed sibaac bin cabdilcuza wa laxiqa bihimaa waxaa soo haleelay labadooda soo raacay jamaacatun koox oo min fityaani khusaaca reer beni khusaaca dhallinyaradoodii ka mid ah wa wamadow waxay soo aadeen jamiican dhammaantood ilaa khabaabin fawajaduuhu waxay heleen munhamikan munhamikan asagoo ku mashquulsan fii camalihi shaqadiisa guruskiisu haystaa birtiisu garaacayaa fa aqbala calayhi waxaa hor yimid oo soo qaabilay dushiisa sibaac wa qaala wuxuu dhahay laqad balaganaa waxaana kaa soo gaaray canka xaggaaga naba-un war lam nusadiqu aanan rumaynin hadal aan rumaysan weynay iyo xaggaaga naga soo gaaray fa qaala khabaab wamaa huu waa maxay maxaa hadalkii idiin soo gaaray fa qaala sibaac yushaacu waxaa faafay annaka adiga saba'ta inaad iilatay oo watabicta aad raacday hulaam bani haashim reer bani haashim wiilkoodii moxamed buu la jeedaa fa qaala khadaab wuxuu yidhi fii huduwin si deganaan ah layskama waalininba maa saba'tu maanan ilanin wainamaa aamantu waxaan rumeeyey bilaah alle waxdahu keligii laa shariika lahu shirkina ma laha wanabadtu waxaan tuuray asnaamukum asnaamtiinii washahidtu waxaan qiray ana muxammadan cabdullaah warasuuluhu famaa ilaa masad maysan taabanba kelimaatu khabaa khataab hadalladiisiisaan masaamica sibaac sibaac dhegihiisii iyo waman macahu xataa anhaaluu ilaa ay ku bilaabeen calayhi korkiisii jug iyo bug bay ku bilaabeen anhaaluu calayh ay ku soo xoomeen wajacaluu waxay guda galeen yadribuunahu inay ku garaacahayaan biaydiihim gacmahooda wayakuluunahu ay ku qabanhayaan ay ku laabaayaan biakhdaamihim lugahooda haraati iyo wixii loogu talagalay wayaqdifuunahu ay ku tuurayaan bimaa yasiluuna ilayh wixii ay gaaraan oo min mataariqin buus ah iyo wa qidci alxadiidi birajajaban ilaa meesha waa meel tumaaleh birja jaban iyo burus waxbaa yaalla wax allaala wixii gacantooda soo galaa yay ku garaacayeen xataa hawaa ilaa uu hoobtay ila alardi dhulka uu dhacay faaqida alwacyi wuu mir daboolmay faaqida alwacyi wacyigii garaadkiisiina waayey waaddimaa'u dhiiguna tanzifu minhu uu ka daadanaayo uu ka burqanaayo tanzifu minhu sara fii maka maka waxaa ku faafay khabaru maa jara khabarkii dhex maray bayna khabaabkii wa sayidatihi sayidadiisii sarayaan naari dabka ugu faafo filhashiimi cooska qalalan coos qalalan meeleed haddii dab laga saaro kulli dhegdheg buu u qaadanayaa wadahala annaasu dadku waxay la yaabeen min jur'ati khabaa khabaabdilanaantiisa id waqti lam yakuunuu aysan ahayn qad samicuu kuwa maqlay min qablu horay anna axad inuu jiro ittabaca raacay muxamed oo waqafa istaagay bayna annaasi dadka dhexdooda yuclinu bannaanka dhigay islaamu islaamkiisa bimidli hada asaraaxa caddayntan oo kale iyo wataxadii is hortaagga is-hortaagitaanka hadduu sameeyey weli qof sameeyey ma jirto waaxtasa waxaa ruxday shuruuda quraysh qoraysh odayaashoodii liamri khabaab khabaab arrintiisii famaa kaana maysan dhicin yakhturu maysan ahayn yakhturu kuwa ku soo dhaca calaa baali maskaxdooda anna qaynan tumaal oo ka qayni umuanmaar aan maartumaalkeedoo kale ah laa cashiirata lahu cashiiro aan lahayn taxniihi ilaalisa walaa casabiyatan casabiya cindahu agtiisa aysan ahayn tamnachu difaacda wa tu'wiihi soo duntaa tasilu inuu gaari doono bihi asaga aljur'ata dhiiranaasho ilaa an yakhruja inuu ka baxo calaa sulطaanihaa sulطaannimadeedii awooddeeda wayajhara uu la jahro bisabbi aalihatiha ilaahyaalkeeda inuu caayo wayusafahaw u dabbaaleeyo diina aabbaaihaa aabbaa'ihaa aabbayaalkeed diintoodii wa ajdaadiha weligeed maysan dhicin wayqanat waxay yaqiinsatay anna haadaa yowm maalintaan lahu inay u sugan tahay maa bacda wax ka dambeeya qorashtaasay yaqiinsatay macnaha waxay ula jeedaa waxay yaqiinsadeen maalintaan hadday saa tahay wax ka dambeeya imaan doona haddii khabaab arrintaa u sameeyey lahu waxaa u sugan oo raaci doona maa bacda wixii ka dambeeya walam takun quraysh quraysh ma aysan ahayn calaa khaطa'in mid ku qaldantay fii ma tawaqacathu wixii ay malaysay wixii baa dhacay falaqad aarat waay falaqad aagarad waxay ku dirtay jur'atu khabaab khabaab dhiiranaantiisii kaiiran in badan oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah bian yuclinuu inay bacadaystaan islaamahum fatafiquu ay gudagalaan galaan yasdacuuna inay shaaca ka qaadaan oo ay la jahraan bikelimati اlxaqi waaxidan bacda aakhara midba midka ka dambeeya midba midka ka dambeeya inuu islaamkiisa bannaanka dhigo taasaa markaa timid intaa kadib baa qurayshi tallaabo qaadi doontaa waxyaabo fara badan baa dhici doona ijtamaca waxaa kulmay saadatu quraysh quraysh raggoodii odayaalka ahabaa cinda alkacbati kacbada agteeda ku kulmay wa calaa ra'sihim waxaa horseed u ahaa abuu sufyaan bin xarbin waalwaliid ibnu mugiira wa abuu jahl ibnu hishaam watadaakaruu waxay ka sheekaysteenay xusxuseen watadaakaruu fii sha'ni muxamed moxamed arrintiisa fara oo waxay arkeen anna amrahu amarkiisa akhada inuu gudagala gala yasdaadu inuu korahayo ziyaadayo wayatafaaqamu uu weynaanayo arrinta maxamed inay weynaanaysa yowman bacda yowmin maalinba maalinta ka dambaysa wa saacatan itra saaca iyo saacadba saacad kale raadkeeda facazamuu waxay go-aan ku gaadheen calaa an yaxsimuu inay soo afjaraan oo ay tirtiraan calaa an yaxsimuu addaa'a cudurkaa asaga ah cudurkaasi inay ka hortagaan dhe qabla istifxaalihi intuusan faafin ka hor weynaashihiisa iyo intuusan aad u sii faafin faafinuu xoogaysan inay ka hortagaan waqaratu waxay go-aan ku gaareen oo ay soo go-aamiyeen anfab inay qabtaan kullu qabiilatin qabiilo kasta inay ku soo boodaan oo ay qabtaan calaa man shaksi korkii fiihaa ayaga ku dhex jira oo min atibaacihi moxamed raacayaashiisa ka mid ah iyo wa an tankila inay ciqaabaan bihim ayaga xataa yartaduu ilaa ay ka laabtaan can diinihim diinkooda aw yamuutuu amay markaa dhintaan labadaa mid ilaa ay dhacda inay ciqaabaan waqad waqaca waxaa ku dhacay calaa sibaac bin cabdilcuza iyo wa qowmihi qoomkiisiiba cibqu tacdiibi khabaab khabaab tacdiibkiisii cadaabitaankay cadaabayaan culayiskeedii ayaa ku dhacay ayaga fakaanuu waxay ahaayeen ida ishtadat hadday adkaatay darnaato alhaajira wakhtiga haajirada waa duurmade oo waqadat ay noqoto ashacatu shamsi qoraxda shucaaceeda tulhib mid horiya alarda dhulka ilhaaban horitaan macnaha mid xoog u karkariya oo ilhaab iyo kulayl xoog badan ay noqoto akhrajuu kuwama soo bixiyo oo khadaab ku soo saara ilaa mudxaa'i maka dhacaadka maka wanasacuu waxay ka siibahayeen ay ka dhigahayeen canhu xaggiisa diyaabahu dharkiisa waalfasuuhu waxay u xiri jireen ay u labisahayeen duruuca alxadiidi hambuurbireed wamanacu waxay ka mancinahayeen ay u diidahayeen canhu xaggiisa almaa'a biyaha xataa idaa balaqa ilaa uu gaaro minhu xaggiisa aljuhdu dhibaatada iyo mashaqada kulla mablaqin makaanuu gaarin dhammaanteed meel kasta ay ka gaarto aqbaluu calayhi markaasay u imaanayeenay soo qaabilahayeen dushiisa wa qaaluu waxay odhanayeen maa taquulu fii muxamed muxamed maxaad ka dhihi lahayd fayaquul wuxuu odhanaya isagana cabdullah muxamed waa addoon alleh wa rasuuluhu waa rasuulkii alla jaa'anaa bidiin jaacanaa wuxuu noola yimid bidiini اlhuda hanuun diin ah ayuu noola yimid diin hanuun ah iyo walxaqi liyukhrijanaa suu nooga saaro min aظulumaati mugdiyaalka ila اnnuuri iftiinkana uu noo bixiyo fayawasicuunahu kolkaasay ku ballaarinahayeenay ku bilaabahayeen si eh, ballaar ahoo fidsan darban garaacitaan walakman dharbaaxo uma kabacdi yaquuluuna lahu waxay odhanayeen wamaa taquulu maxaad ka odhan kartaa fi llaati waalcuza labadaa sana laata iyo cuzana maxaad ka dhihi lahayd fayaquul wuxuu odhanaya sanamaani waa laba sanan asammaani dhagoolayaal ah abkamaani aflaabayaal ah laa yaduraani aan wax dhibayn walaa yanfacaani wacnaana anfacaynin faya'tuuna waxay la imaanayeen markaa kadib bixijaaratin dhagxaan bilxijaarati almaxmiyati dhagxaan la kululeeyey wayulsiquunahaa waxay saarahayenay ku dhejinayeen bidahrii dhabarkiisa wayabaquunahaa way ku dhaafi jireen calayhi dushiisa xataa yasiila ilaa uu soo daato uu ka soo qubto duhunun duhun uu kasoo daato saliid amase ay dheecaan ka soo daato katfayhi garbihiisa dhexdooda walam takun maysan ahayn ummuhan maalin aqalla mid ka yaraysatay ayadana qaswatan xagga qalbi adayga qaswada iyo cadaabka calaa khabaabi khabaab kamaysan gaabin min akhiiha sibaac walaalkeed sibaaca falaqad ra'ad way aragtay rasuula allahi rasuulkii allay maalin aragtay oo yamuru maraya bidukaanihi dukaankii khabaab wa yukallimuhu uuna la hadlaya markaa fajun junuunuha waalideediibaa sii xoogaysatay aad bay junnigeedii u kacay limaa ra'ad waxay aragtay aragtidii ay aragtay khafaaf oo dukaanka eh, nebiga oo dukaanka khafaaf abtaagan ee markaa la hadlaaya waa aqadat waxay bilowday tajiiu inay la timaado ilaa khafaaf yowman maalin bacda yowmin maalinba maalinta ka dambaysa oo fata'khud waxay qaadan jirtay xadiidatan bir oo maxmiyatan la kululeeyey ayaduna min kiirihi kiirkiisa waa buufinaha dabka lagu afuufo bir inta la geliyey dabka lagu kiireeyo xoog loogu gubay ayay soo qaadanaysay wa tadacuhaa mid saarta ayay ahayd oo ku dhejisa calaa ra'sii madaxiisa xataa yudakhina ilaa uu khiiqow qaaco ra'sahu madaxiisa wayugni calayw na mir daboolmo ilaa uu suuxu dhaco ayay sidaa yeeli jirtay wahuwa asagoo yadcuu habaaraya waa khabaabe eh. calayha umanmaar iyo wa calaa akhiiha sibaac walaalkeed sibaaca labadaba mid habaara ayuu ahaa walamaa goortii adina arasuulu rasuulku uu idmay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh liasxaabihi asxaabtiisa bilhijrati inay hijro aadaan ila almadiinati magaalada madiina tahaya waa isdiyaariyey khadaab lilkhuruuji inuu baxo madiine aada hayra laakiin annahu lam yubaarix kama bixin makata maka ilaa bacda an istajaaba allah kadib markuu ilaahay ka ajiibay kadib maahane ducaahu habaarkiisii calow maanmaar uu habaaray habaarkii u maanmaar dhibkii ay gaarsiisuu ka habaaray ayaa ilaahay tusiyey subxaana wa tacaala kana ajiibay intuusan maka ka bixin faqad usiiba waxaa lagu asiibay bisudaacin sudaac madax xanuun baa qabtay gabadhii lam yusmac aan la maqlin bimidli aalaanihi xanuunkiisa oo kale qadun weli madax xanuun kaasoo kale ah alaamka gabadhaa qabtay weligiis aan la arkin fakaanat waxay ahayd ummaanmaar tacwii mid qaylisa min shiddati alwajaci xanuunka darnaantiisa kama tacwi say u ciyaan ama ay u qayliyaan alkilaabu eeyaha xanuunku markuu xoog u qabtay sida eygo kale u qaylinaysay wa qaama abnaawaha wiilasheediibaa u istaagay yastadibuuna ayagoo u tabiib raadinaya lahaa ayada dhakhtar fii kulli makaanin dhakhtar iyo daabaa meel kasta looga raadiyey faqiila lahum waxaa loo yidhi innahu sha'niya laa shifaa'a lahaa ma laha gabadhan caafimaadka wax caafimaad ah ma laha min awjaaciha xanuun ka haya ilaa idaa da'abat in caado ay ka dhigata maahane oo looga caadeeyo calaa kayi ra'siha madaxeeda in lagu gubo binnaari naar maahane in inta bir la qaado dab la geliyo madaxa looga dhejiyo saameehee daabo kale leedahay markaa ma jirto fa jacalat waxay guda gashay taqwi inay kaawadaysay ku gubta ra'sahaa madaxeeda bilxadiid almaxni bir la kululeeyey fatalqa waxay kala kulmaysa min awjaaci ilkay xanuunka gubitaanka xanuunkiisa maa yumsiihaa wax halmaansiiya aalaama asudaaci mada xanuunka xanuunkiisa sudaaca ayada haya alaamkiisa waxaaba u roona oo ay ku hilmaami jirtay dabka marka madaxa laga saaro ciise markaa looga dhajiya daaqa wuu dhadhamiye khafaaf fii kanaf ilansaari ansaar gudaheeda fi lmadiinati magaalada madiina tacma araaxati raaxada dhadhankeedii allatii taasoo xurima laga xaaraantilmeeyo waysanaa minhaa xaggeeda dahran طawiilan sanad dheer dahri ama zaman dheer oo lahaa waqarad waxay ku qabowsatay caynow indhihiisa biqurbi nebiyihi nebigiisa u dhowaadkiisa u dhowaaday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh duuna an yukadirahu asaguusan ka derinin calawinin mukadirin raaxadaasi wax wax calawiyaa kama calawin oo kama wasaqayn ow yucakiru amase uusan ka wasaqaynin ama uusan ka dhoobaynin safwati safwihi nadiifnimadiisa iyo xareedeeda mucakiru mid wax cakiriya amase dhoobeeya washahida wuxuu kala qayb galay maca anabiyi alkariim rasuulkii kariimka ahaa badaran waqaatala wuu dagaalamay taxta raayatihi nebi muxamed calankiisa hoostiisa wa kharaja macahu wuu la baxay nebiga ilaa uxud fa aqara allah alla wuxuu ku qabuujiye caynahu waa khabaab indhihiisee biru'yati sibaac sibaac bin cabdilcusa aragtidiisa oo akhii ummaan maarin umaanmar walaalkeeda wahwa asagoo yalqaa yaala oo dhacay masracahu meydkiisa calaa yadi asadillaah xasadkii libaaxii alle xamsi bni cabdiilmuطalib gacantiisa wamtadat bihi alxayaa noloshii baa u dheeraatay oo loo siyaadiyey xataa adraka ilaa uu haleelay uu gaaray khabaab khulafaa'a rasuuliillaahi rasuulka alkhaliifiintiisii alraashidiina hanuunsanaa alarbacati afarta ahaa afartiiba wuu soo gaaray wacaasha wuxuu ku noolaaday fii ricaayatihim ricaayadoodii maamulitaankooda hoosta dhexdeeda jaliila alqadari asagoo aad qadarkiisa loo weynaynahayay nabiiha adikri xuskiisa iyo sharaftiisana la weynaynahayay oo la karaamayay dakhala wuxuu u soo galay daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibka waa khataabe calaa cumar ibn khataab fii khilaafatihi waa maamulkii khilaafadii cumar faacala wuu kor qaaday cumar majlisahu majliskii khabaab kor buu u qaaday walaalaqa wuxuu ku xeel dheeraaday fii taqriibihi soo dhowayntiisa wa qaala lahu wuxuu yidhi markuu agtiisii fadhiisiiyey maa axadun axad ma jiro axaqaka axaqu kaa mudan kaaga xaqnimo badan minka xaggaaga bi haada almajlisi goobtan iyo majliskan sharafta leh hayra bilaalin bilaal maahane bilaal unbaa kaaga habboonaa meeshaan adaa ku xiga waayo qof kasta qofku islaamku si ugu horeeyey loona soo dhibaateeyaa loo cisayn jiray dadka uma sa'alahu kabacdina wuu su'aalay cumar can ashaddi maa shaykan ugu daran oo laqiya uu kala kulmay khabaar min ada lmushrikiina mushrikiinta dhibkooda faistajaaba eh, fastaxyaa wuu ka xishooday an yujiibahu inuu u jawaabo falamaa goortii alaxa uu ku celceliyey cumar calayhi dushiisa azaaxa wuxuu ka qaaday khabaar ridaa'ahu go-iisa can dahri dhabarkiisa buu u fayday fajafala cumaru cumar wuu argagaxay marka jafal ayuu markaa sameeyeo cumar wuxuu noqday mid aad i aad u naxa mimaa kii sababtii ra'a u arkay wa qaala wuxuu yidhi kayfa saara daalika arrintaasay ku noqotay dhibkaasuu kuu soo gaaray faqaala khabaab wuxuu yidhi awqada almushrikuuna mushrikiintii baa waxay ii shideen lii aniga xaqaban xaabo xataa asbaxa jamran ilaa duxuldaba ay noqotay uma nasacuu canii waxay iga bixiyeen fiyaabii dharkayga wa jacaluu waxay guda galeen yajuruunanii calayhi inay igu dul duljiideen xataa saqata ilaa ay daadatay hoobatay laxmii hilibkayga can cidaami dahri dhabarkayga lafahooda korkooda ah, xaggeeday ka hoobatay walam yudfi nnaara dabkaana ma uusan deminin ila almaa'u biyo alladii biyahaasoo naza ka soo daatay min jasadii jasadkayga ma ahani markii dhabarkaygii gubtay wixii ka soo qubtay dhecaan ah yuu dabkaa ku damay oo caalkiisii sidaa markaa ahaa iqtana khabaab khabaab taajiroobay marka wuxuu noqday nin hani ah khabaabun fii shatri اlakhiiri qaybtii dambe oo min xayaatihi noloshiisii ka mid ah bacda faqri faqiirtinimo darteed waa malaka wuxuu gacanta ku dhigay uu milkiye maa shay lam yakun uusan ahayn yaxlum mid ku riyooda bihi kaa inuu helo oo min aldahabi waalfidati qalin iyo dahab ah hayra annahu laakiin asaga tasarafa wuxuu ku bixiyey fii maalihi maalkiisa calaa wajhin weji oo laa yakhturu bibaalin axad qofnaysan maskaxdiisa ku soo dhicin xoolaha wuxuu u kala qubay saysan qofna maskaxdiisa ku soo dhicaynin faqad wadaca wuxuu dhigay daraahim daraa'imihiisii waa danaaniir danaaniirtiisiiba fii mawdicin meel buu ka dhigay min beytii gurigiisa yacrifuhu ay fahmayaanay aqoonsan karaan dawulxaajaati dadka baahida u saaxiibka ah oo min alfuqaraa'i waalmasaakiin danyartii masaakiinta ah walam yashdud kuma adkaynin calayhi korkiisa ribaatan xarig haddii meel la qufulaayo ay tahayna ma qufulin hadduu damdi xarig u baahan yahayna muusan xidhin walam yuxkim muuusan sugin oo kuma saarin calayh korkiisa qufulan qufulna kuma saarin maalkii fakaalu waxay ahaayeen fuqarada ya'tuuna kuwa yimaada daarahu daartiisay imaan jireen daartiisa ayay markaa imaanahayeen waya'khuduuna waxay ka qaadanayeen minhu maalka xaggiisa maa yashaa'uuna wixii ay doonaan duuna su'aalin aw isti'daanin ayagoonan fasaxna qaadanin su'aalaninna asaa u fasaxay markii hore wamaca daalika ayadoo taa ay jirto faqad kaana wuxuu ahaa haddana asagoo saa ah yakhshaa mid ka cabsado an yuxaasab in loo xisaabo calaa daalika almaal in maalkaa xisaab korkiisa ku ahaatoo loo ciqaa'i in in lagu dul xisaabo iyo wa an yucad in loo cadaabo bisababihi asagoo saa u bixiyo masaakiintii aan ka mancinin haddana cabsi baa ku jirto wuxuu ka cabsanayey amaa lagugu xisaabaa amaa lagugu cadaabaa sababtiisa xaddaa waxaa ka sheekeeya jamaaca oo min asxaabii ka mida qaaluu waxay dhaheen dakhalnaa waxaanu soo galnay calaa khabaabi khabaab baan u soo galnay fii maradi mowtihi xanuunkii geeridiisa asagoo saaran faqaala wuxuu yidhi inna fii haada almakaani meesha ma u makaanka ah amaaniina alfa dirham baa ku jirta wallaahi waan ku dhaartay maa shadadtu calayha ma adkaynin oo kuma xirin ribaatan xari qabdun weligay walaa manactu minhaa kamana mancin oo uma diidin saa'ilan ku tuugsanayoo su'aalanaya qabdun weli uma bakaa uu ooyey faqaaluu lahu waxay u dhaheen maa yabkiik maxaa kaa ooyinaya dad waxaa samaysayba oo masaakiintii fuqaradii aad taageertay faqaala wuxuu yidhi abki waxaan la oynayaa lianna asxaabii asxaabtay asxaabtii madow way tageen nimankii asxaabtaydii ahaa ama tegey walam yanaaluu ayagoonan ka naalin oonan ka gaarinaynan ka qaadan min ujuurihim ajiryaalkooda fii haadihi اddunya adduunkan shay-an waxba dadaa karfana loo waayey wa annani anigu sabaqiitu waan haray oo adduunkan baaqi ku noqdo fanirtu waxaan gaaray min haada almaal maalkan baan helay maabaan ka gaaray akhaafu aan cabsanaya an yakuuna inuu ahaado hawaaban abaal ii noqdo tilka alacmaali acmaasha ayada ah amaaba xasanaadkii aakhiro aan ku lahaa midkaan noqdaa oo laysoo dedejiyey taasaan ka cabsanayaa buu yidhi walamaa goortii laxiqa uu haleelay khabaab bijiwaari rabbihi jiwaarnimada rabbigii waqafa waxaa dul istaagay amiiru اlmu'miniin cali bni abi aalib radia allahu canhu calaa qabrihi qabrigiisuu dul istaagay wa qaala wuxuu dhahay raxima allah allah u naxariisto khabaada faqad aslama wuu islaamay raaqiban asagoo aad u jecel islaamka wa haajara wuu hijrooday daayican asagoo aad u ateecsan allay nebigiisaba wa caasha mujaahida asagoo dagaalyahan ah ayuu noolaaday walan yudiyacu allah walan yudayic allaahu ilaahayna ma dayaco oo kama halaynaayo ajra man axsana camalan qofka camalkiisa wanaajiyey abaalkiisa ilaahay ma dayaca subxaana wa tacaala saxaabigii qiimaha badnaa ee khataab bin arad ayaan meesha uga baxnay qisadiisa waxaanu qaadan doonnaa oo aanu gelaynaa saxaabiga ku xiga alrabiic bin ziyaad alxaarifiyi lagu magacaabo